falyutiichu qofkii shardi ku galay inuu allah adeeco ha adeeco nadarkii ha fuliyo markaa shaygu mar hadduu daaca lilaahi inuu yahay waa in la fuliyo nuuca labaad wuxuu noqon karaa shay mubaaxa qofku inuu ku nadho shay mubaax ah inuu qofku ku nadho oo aan daaco ahaynba macsina aan ahayn taasoo kaleeto sida maalan inuu laba maalin ama saddex maalmood dadka uusan la hadlinoo aamusnaado oo kale ama uu taagnaado qoraxda oo kale ama uu xajkii luku aado uusan raacin gaadiid oo kale shay aan jinsigiisu daaco iyo cibaado ahayna tuu ku nadfo alcilmigu waa isku khilaafeen jumhuurta alcilmigu waxay mareen nadarkaasu ma gutanayo mana oofinayo wax laga doonayo kalena ma jirto kafaaro kalena ma leh waxayna u daliishadeen xadiidka cabdillaahi bni cabbaas ee imaamu lbukhaari abu daawuud iyo ibni maaja iyo qayrkood ay wariyaan nabiga sala allahu calayh wasalam asagoo khudbaynayuu arkay nin taagan qoraxda raxda markaasaa nabigu weydiiyuu yidhi muxuu yahay fa qaaluu abuu israa'iil markaasaa dhi waa abuu israa'iil ninka taagano abuu israa'iil weeye ninka taagano markaasaa lagu yidhi nadara an yaquuma walaa yaquda walaa yastadilla walaa yatakallama wayasuuma nader ayuu galay ilaahay buu shardi la galay inuu taagnaado oo uusan fadhiisan inuu taagnaado oo uusan fadhiisan inuusan hoos ka tegin ee qoraxda joogo inuusan qofna la hadlin inuu soomo afartaas shay ayuu ilaahay nadar kula galay afarta shay hal shay ayaa cibaado ah waa soonka inta kale cibaado ma aha ilaahay laguma caabudo nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam mur falyatakalam walyastadila walyaqcud walyutima sawmahu afar shay uu nadar ku galay hal shaya cibaado ah saddexda kaleeta cibaadana maaha macsina maaha nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi murhu amar falyatakalam ha hadlo walyastadilla meel hooslena ha tago walyaqud hana fadhiisto saddexdaas oo uu ku nadray saddexdooda midna cibaado ma ahayn saas darteeda saddexdiiba nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu amray inuusan oofin wax kafaaraa oo uu u sheegay oo uu yidhi kafaaradaas beddelkeeda ha la yimaadana ma jirto waxaa cibaado ahaa soonka nabigu soonkii waa amray wuxuu yihi walyasum ha soomo ha soomo saasuu nabigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam wakadaalika min saxaabiga yidhi walaashay ayaa nadar waxay ku gashay inay xajka lug ku tagto nabiga sala allahu calayh wasalam ha korto gaadiid has lugaydo lugtaa ku socoto ayuu ku yidhi waxay tusayeen markaa axaadiistaasu qofka shayga uu ku nadray hadduusan ahayn daaco oo nuuciisoo kaleeto ilaah iyo rasuulkiisu ay amreen in ilaah lagu caabudo in la oofiyaa waajib ma ahan sidaas ayaa ka muuqanaya laakiin nuuc ishkaala waxaa keenaya waxaa jira gabar nadar gashay oo abu daawuudaa warinaya waxay tihi rasuulka ilaahay yow nadaraan galay ininsarafta min qiswatika saaliman an adriba calaa rasiki calaa rasika calaa ra'sika bidufi waxaa nadar ku galay duulaankaas aad gashay ood gaalada ku duushay hadii adoo nabad qaba ilaahay kaa keeno inaan gurbaan madaxaaga ku garaaco madaxaaga la istaaga inaan gurbaan garaaco oon ka dhawaajiyo aan nadar ilaahay ugula galo nabi wuxuu ku yidhi oofi binadarkii nadarkaaga oofi saasuu ku yidhi xadiidkana tirmidi ayaa wariyey abu daawuud axmed iyo ibn xibbaan waana saxiix waxaa la yidhi gurbaan garaacidda ka warrama waxaa la gurbaan garaacidda marmara sharcigu amraa ciidda oo kale sharcigu waa fasax arooskaoo kalena inuu sunno yahay abaa laga fahmaaba iska daa fasax kaliya inuu sunnada yahay aba laga fahmaa sababtoo ah nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu ihi faslu maa bayna alxalaali waalxaraami addifu wa saw xalaasha guurka ah iyo guurka xaaraamta waxaa lagu kala yaqaana lagu kala saaro waxaa ka mid ah gurbaanka gurbaanka arooska loo garaaco ma ahan xaaraan waa xalaal waa aroos la yaqaan waa arrin la iclaamiyey oo dariiqii sharciga aheed ku timid laakiin haddii wax la qariyo aad aragto qayr kuma jiro marka culammadu waxay yidhaahdeen maadaama xalaal iyo xaaraam lagu kala yaqaan cala aqal waaba inuu sunno yahay marka waxaa leeyahay gurbaanka maadaama loo jideeyey farxadaha farxadaha oo ciidda waa farxad oo ciidda bukhaari muslim ku yaalla laba gabdhood oo baraanburayo nabigana sala allahu calayh wasalam wuxuu uhi qoom kasta ciiday leeyihiin waa ciiddayadi ciidda farxadda waa la jideeyaa gurbaankana waa la jideeyaa ciidda arooskana waa la jideeyaa gabadhaanuna nabiga soo laabashada uu ka soo laabto duulaankaas isagoo nabad qaba farxad waxay ku farxayday ka weyn midda ciidda iyo midda arooskaba marka nuuc gaara wey arrintaas oo iska mubaax caadiya aan ahayn sidaasaa nabigu ugu fasaxay tan kaleetana waaqicatu cayna ah, la yidhahdaa laa cumuuma lahaa arrin gaaraho cayn ah cumuum lagama qaato laakiin waxyaalaha iska mubaaxaadka ah oo kale hadduu qofku ku nadro ma guntamaayo maa la amrayo inuu oofiyo tan labaad qofku hadduu ku nadro shay macsi ah shay macsi ah hadduu naga ku galo darsigeenii shalan ku soo qaadanay xadiidkii bukhaari min xadiidi caaisha waman nadara an yacsi allaha falaa yacsi qofkii nagar ku gala inuu allaah caasiyo yuusan oofinoo yuusan allah caasin yuusan oofin oo allah caasin saas darteeda ma banaano waana xaaraan qadcana qofkii nadar ku galay inuu ilaahay caasiyo inuu nadarkaas oofiyo ma banaana waana xaaraan laakiin kafaara ma laga rabaa kafaara ma laga rabaa jumhuurtu waxay yidhaahdeen ma laga rabo waana madhabka imaam maalik shaafici riwaayaad imaam axmed iyo qayrkood wax kafaara lagama rabo madhabka abuxaniifa sufyaan thawri riwaayad imaam axmed cabdillaahi ibni cabaas cabdullahi bn mascuud iyo jaabir ibni cabdillaahi cimraan ibni xuseyn samurat ibni jundub iyo qeyrkood laga wariyeyna waa in kafaara laga rabo qofku hadduu shay macsiya ku nadro ilaahay waxaan ballan u qaadinaya nadaad caruurtayda mid kamida ah inuusan dhaxalkayga wax ku lahayn oon ka qadiyo dhaxalka seejiyey waa macaasi hanadar ilaahay kula galayo xaruurta inaan u kala roonaado waa macaasi hanadar kula galayo qof muslima inaan dilo waa macaasi waxaa nadar ku galayu inaan wax u qalo maydka hebel ah waa macaasi duu macaasi nadar ku galo horta ma banaana inuu oofiyo laakiin kafaaratulyamiin ma laga rabaa abu xaniifa riwaayaat imaam axmed sufyaan fawri cabdillaahi bni cabaas cabdullaahi bni mascuud jaabir ibni cabdillaah cimraan ibnu xuseyn samurat ibnu jundub saxaabadaas iyo culummadaas aan sheegnoo kale waxaa laga wariyey kafaaratulyamiina laga raba qofka dhaartee dhaarta jebiye kafaaradii laga rabay taasaa laga rabaa oo ah toban miskiin inuu quudiyo ama toban miskiin dhar u gabo ama addoon uu xoreeyo saddexdaasuu kala doonana saddexdaas ayaa la yidhaha kafaaratulyamiin qofkan saddexda awoodinna baabkanuu leeyaho soona laga rabaa saddex maalmood sidaasaana raajixa xagga deliilka marka la fiiriyo laba xadiiaa ku soo aroortay xadiidka cabdulaahi bni cabbaas oo nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam annadru nadraani nadarku waa laba nadar famaa kaana lilaahi ah, kafaaratu alwafaa nadar ilaahay loo galay oo daaca ah oo ilaahay loogu dhowaanaa kafaaradiisu waa in la oofiyo wamaa kaana lishayaani falaa wafaaa fiih wixii shaydaan laga galay waa macaaside oofin ma leh wa calayhi kafaaratu yamiin laakiin qofkaas kafaaratu yamiina laga rabaa xadiidkaasna ibnu jaaruud ayaa wariyey dariiqiisa ayuu ku wariyey bayhaqi mid la midana ah abu daawuud ayaa soo saaray sheekh naasirna silsilatu axaadiisi saxiixa afar boqol toddobaatan iyo sagaal uu ku saxiixiyey calamada xadiidka caaisha ee abu daawuud iyo tirmidiya nasaa-i ibnu maaja ay wariyeen sheekh naasirisna uu ku saxiixiyey irwaaulqaliilka raqamka laba kun shan boqol iyo sagaashan nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam laa nadra fii macsiyatin wa kafaaratu kafaaratu yamiin macsi nadar qofkii ku galay nadar ma leh oo oofin ma leh waxaana laga rabaa kafaaratu lyamiin qofkii markaa ku gala inuu ilaahay caasiyo nadar inuu caasiyo ma ahan laakiin kafaaratulyamiina laga raba cabdullaahi ibni cabbaas sida ibnu abi shayba uu wariyey wuxuu yidhi man nadara nadran lam yusamihi fa kafaaratu kafaaratu yamiin qofka nadar ku gala oo yidhaa ilaahay nadar ayaan u galay waxna ma sheegin salaadan u tukaa ma dhihin sadaqaan baxaa ma dhihin wax uu magacaabay lama arko ilaahay baa nadar u galay kaliyuu yidhi kafaaratulyamiina laga rabaa waman nadara nadran fii macsiyatin fa kafaaratu kafaaratu yamiin qofka macsi ku nadro ilaahay shardi kula galana inuu oofiyaa ma banaanee kafaaratulyamiina laga raba waman nadara nadran laa yudiiquhu qofka nadar ku gala wax uusan awoodinne fa kafaaratu kafaaratu yamiin kafaaradiisu waa kafaaratyamiin marka taasna intaas ayaan uga gaabsannay baabun heedaa midkaanu baabun waa baab min ashirki shirkiga waxaa ka mid a alisticaadatu magangelid bikayrillaahi allah qayrkiis la magan galo shirkiga waxaa ka mid ah ilaahay qayrkiis in la magan galo oo layaa maganaan kuu ahayo ibadbaadi marka magangelidda ilaahay qayrkiis la magan galo dhammaan ma ahan shirki ee qaar kamid mid ahaa shirki ah waxaa shirki ah inaad makhluuq magan gasho wax allaah maana cid kale aysan kaa magan gelin karinna aad ka magan gasho cid allaah maahane wax kale aysan kaa magan gelin karin inaad makhluuq ka magan gasho laakiin makhluuq aada arkayso sida qof banu aadana oo kale wax makhluuqu magangeli karo iga magangeli haddaad tiraahdo shirki maahane waa bannaanta oo maalan cadowaa ku cayrsanayey qof muslimaad u timid tabar iyo xoog u haya inuu celiyo hor istaago xagga asbaabta daad tidhaahda war muslimow cadowgaa daba jooga iga magangeli waa bannaantahay shirkina maahan laakiin midda shirkiga ah waa inaad magan gasho cid aadan u jeedin sida jinka oo kale sida cid dhimatay oo kale ama aad idaad u jeedda ka magan gasho wax allah maana cid kale aysan kaa magan geli karin taas way midda shirkiga baabun heedaa midkaanu baabun waa baab min ashirki shirkigii waxaa kamida mid a alisticaadatu magangelid bi kayrilaahi allah qeyrkiisa la magan galo iyo wa qowlullah allah qawlkiisa tacaala allah wuu sarreeyaahe ilaa uu yidhi subxaana waanahu shaniye waxay ku cadfantahay qul uuxiya ilaya annahu stamaca ay ku cadfanta waanahu shaniye waxaa la ii waxyooday uu yidhi nabiga sala allahu alay wasalam dheh a ilaahay ku yidhi nabiga waxaad dhahdaa waanahu shaniye waxaa la ii waxyooday kaana rijaalun rag inay ahaayeen raggaasoo min alinsi insiga ka ah yacuuduuna kuwa magan gala birijaalin rag raggoo min aljinni jinka ka mid ah fasaaduu jinkii waxay u siyaadiyeen hum insigii rahaqan argagax iyo cabsi argagax iyo cabsi ayay u siyaadiyeen waxaa la ii waxyooday dheh aa layidhi nabiga suuban wa annahu kaana rijaalun ragaa waxay ahaayeen raggaasoo min al insi insiga ka mid ah yacuuduuna kuwa magan gala birijaalin rag raggoo min aljinni jinka ka mid ah fasaaduu jinkii u celi jinkiya waxay u siyaadiyeen hum insigii rahaqan argagax iyo cabsi jaahiligii gaaladii hore waxaa jiri jiray carabta caadadooda haddii qofka musaafirka uu dego meel cidlaa oo aan la deganayn wuxuu magan geli jiray jinka meeshaas degan midka madaxda u ah wuxuuna dhihi jiray acuudu bisayidi haada alwaadi min sufaai qowmi waxaan magan gelaa waadigan aan degay sayidka midka ka oo madaxda u ah waxaana ka magan gelayaa qoomkiisa jinka ah kuwooda mooryaanta ama jiriga ah ama mangaabta ah saasuu dhii jir waadigan aan degay qoomka degan jinka ah midka madaxda u ah magangala waxaan rabaa inuu iga magangeliyo iga ceshado qoomkiisa oo jinka ah kuwooda mangaabta ah wax magaratada ah jiriga ah moryaanta ah dadka iska dulmiya kuwaasa rabaa inuu iga ceshado ilaa wuxuu ihi fazaaduuhum rahaqa markay magan galeen ma magan gelin ammaanna ma siine argagax iyo cabsiya u kordhiyeen argagax ilaa hadduu magan geliyo mar dambe magan geli maayaan caadiya iska noqonayo iska tegayeen laakiin waa inuu dareensiiyo culayskiisa si uu uga cabsado oo uu aad ugu sii xirmo hadba u calaacalo waa argagixiyeen ilaahi weyna wuxuu noogu sheegayaa gaaladaas dhaqankooda inay tahay arin ah ilaahay necab yahay sidaas darteeda ilaahay noogu sheega inaan ka digtoonaano oo aan ka fogaano mar kasta oo gaalada dhaqankooda la sheego oo lagu ceebaynaa waxaa loo sheegaa waa camal ilaahay necab yahay oo xaaraan ah in dadku ogaadaan oo ka fogaadaan saasaana lakugu sheega saas ayaana lakugu sheega sidaas darteed ayaa rabbulcaalamiin kitaabkiisa wuxuu amraa in asaga la magan galo isticaadada asaga in la magan galo saasuu ilaahay amraa waimaa yanzaqanaka min ashayaan hadduu ku shuqeeyo xagga ibliiska xaggiisa iyo shaydaanka nasqun shuqayn ama waswaasin fastacid billaah allah magan gal inahu samiicun caliim allah magan gal ah. faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaah qur-aan haddaad doonayda inaad akrido allah magan gal oo shaydaanka ka qul acuudu birabbi lfalaq waxaad tidhaa waxaan magan gelayaa subxiga allaha dilaaciya oo waaga beriya qul acuudu birabbi nnaas waxaad tidhaa waxaan magan gelayaa dadka rabbiga abuuray ee iska leh ilaahay kitaabkiisa aayaad fara badan wuxuu amraa asaga in la magan galo in jinka iyo waxaas la magan galana gaaladii dhaqankoodu inay tahay inuu noo sheegay wuxuu noogu sheegayaa in arrin alla necab yahay ay tahay oo aan ka fogaanno oo aan ka fogaanno mulla alqaari alxanafi wuxuu shaarixa ka soo raray inuu yidhi laa tajuusu listicaada magangelidu ma banaana biljinni jin la magan galo ma banaana faqad dana allaahu alkaafiriina calaa daalik arrintaas gaaladaa ilaahay ku ceebeeyey gaalada aa ilaahay ku ceebeeyey wadakara aaya aayaddan aan hadda akrayno ee suuratuljiin ku jirta ayuuna sheegay wuxuu kaloo sheegay ilaahay qowlkiisa ila uu yidhi subxaana wa yowma yaxshuruhum jamiica yaa macshara aljinni qad istakfartu min alins maalinta qiyaamaha dadka marka la soo bixiyo ilaahi weynaa subxaana wa tacaala wuxuu hadlayaa jinka wuxuu ku leeyahay jamaacada jinkow waad ka badsateen insiga wax badanaad ku raaxaysateen marka jinkiga jinka waa ka sadbursateen markaasay leeyihiin fiiri kuwii la xiriiri jiray jinka oo jinoolayaalkaayo jinka la shaqaysan jiray ahadlin wa qaala awliyaahu min alinsi rabbana stamtaca bacdunaa bibacd wa balaqnaa ajalana aladii ajalta lanaa ila wuxuu yidhi qoladii la xidhiiri jirto insiga aheed ayaa hadlaan waxayna yidhahdaan rabbigow gabalkeenaa gabalka kale ku raaxaystay ma ahan jinka keligood inay nacfi nagu qabeenoo wan daylan loo qalayey jinka keligood wanka weyne loo qalayay arintu ma ahayn innaga laftirkeena insiga nafiyan ku qabno nacfiyan ku qabno waa isku raaxaysa jirnay muddadaad noo qabatayna waa la gaara oo maanta baxsigii iyo abaalmarintia la taagan yahay wixii nacfi lasoo maray waxtar male wuxuu yidhi asagoo sharaxaya qaabka jinka iyo insiga iskugu raaxaystaan faistimtaaxu linsiyi biljiniyi fi qadaa'i xawaa'ijihi jinka iyo insiga insigu qaabka ugu shaqaysto jinka qaabka insigu u shaqaysto oo jin ugu shaqaysto oo ugu nacfiyo waxay tahay fii qadaa'i xawaaiji danihiisa inuu u gudo habuu u qabtaa wuxuu leeyahay baadidii maqneed oo qofkan ka maqneed meelaha ka soo raadi meeluu ku soo arki kanuna madaxu lilijinoo weliguu iska dhigin marka loo yimaado uu leeyahay ta madaxa kor u qaado uu leeyahay baadidaadii meel tog ah oo geedo waaweyn leh dhagxaan dhankaas ku leh ayay taagan tahay sida in muuqata wuxuu iska dhigaya in loo waxyoonayo waana loo waxyoono waa runtiisoo shaydaan u waxyoonayo kagu leeya dhankaasaad u dhaqaaqaysa dhankaas meel bal tilmaamahaas dhihi maayo warhashi waata meel hibla daaqayda maxaa yeele wuxuu ka dhigaya qof inuu soo arkay qaab oo wuxuu u ekaysiinayaa oo meel kale in looga sheegayo u eg kaasuu leeyahay meel tog ah geedo waaweyn dhinac ku leh dhinacna dhagxaan ku leh oo dhankaas jirta ayay hashi jirtaa dhanka badayna kaa jirta ka raadi baadida qaabkaas u sheegay jinkaanaana soo arkay hasha shaqooyinkaas u dirsan badda marka uu ku qarqoomi tago ama waxa way dadkiisa iyo xertiisa ku qarqoomi tagaan waa u u gurmanaa wuxuu leeyahay idinku shacabduqaadiro idhaahda shacabduqaadir marka yidhahduna leeya gacanta qabo qolya ilaa mushrikiin wey waa ujeedaa maadaama ay shirki ku dhicin sow shaqadaadu shirki maahayn shaydaanu haa qofka shirkigii waa laga hela badbaadi kaasuu qabana kaasuu leey shek abdiqaadir axmed badbaadiyo yaad hadda igu akrinaysa weligaa kaa dhegeysa ma dadkun kor akri anuu badbaadiso shaqooyinkaasu haya markuu gaajoodo wuxuu leeya adugu haddaad gaajooto shek cabdiqaadir iska dhig jinkana waxabuu leey soo xad shek cabdiqaadir uu leey qoru wax uga soo xad inkaas u keeni biyuhu meel uga soo qaada u keeni insigu waxyaala ugu raaxaysto jinka waxaa ka mid ah waimtiaali awaamirihi awaamirtiisa inuu ufuliyo kuleeya qof kaas qabo qof dhaqaale u diiday qof dan kale ay isla gara waayeen qofkiioo jarcinaya oo dhahaydaa la keeni oo kardhinaya marka loo keeno aa laleeyahay waa naga diyaar waxaa weeye qofkaan kala hadal bahal kaasuu leeyahay haye waa la arkay dhibkaagii ee dheeftaada hala ah inaad wax qaba karto lagu aragi waa in caafimaadkaaga la arko bal ka fuq markuu ka fuqo jalmadiisa shaaha iyo xoogaa faryalayda la siiyo uu leeyahaye muddo usbuuc ka maqnow uu leeyahay usbuucaan u qabta ee wan nuucaasa iska keen iyo go' nuucaasa iyo lacag intaas leh kaasu leeya waa laga mudday waa laga mudda isagoo laainayuu soo dira waa ka keeni markaasuu leeyahay ye muddadan u dheera lix bilood lix bilood ilaa hadduu sii daayo aawo beertiisa ninkaan dad ku xihan oo afar iyo labaatanka sac saas ku daba jooga oo midba maalin muddada u gasho midba maalin laga dilo wanku iska qalnaado intaasuu ka shaqeeyaaba isagii jinkan intaasay ka shaqeeyaan midba dilaa lagu mudday muddooyinkaasaa rabaa isdaba joog inay noqdaan kullo ismu qaaraa la mudday marka waxaas waxa u soo qabanaya waa jinka jinkaasaa soo qabanaya jinkaasaa soo qabanaya insigu marka raxadu ku qaba oo hilibkaas wax ka cunay waayahay muxuu dheefayaa jinkeeda dadka isagaa soo xadaya isagaa dhibtoonaya isagaa dadka dulminaya isagaa soo qabanaya isagaa ceejinaya maxay tahay dheefta uu dheefaya orshiiqu wastimtaacu ljiniyi bilinsiyi tacdiimuhu iyaa waa in la magan galo la weyneeyo asagii la caabudo taas asaga raaxa u ah ku raaxaysana wasticaadatu bihi in la magan galo wa khuduucun lahu in laisku duleeyo in laisku duleeyo saasaa magangelid u ah muxaqiqa wuxuu leeya hadalkan laftirkiisa wuxuuba ku yaalaadaa sharaxa caqiidatu طaxaawiyaha ibn abilcizi safxada an boqol iyo toddobaatan ilaa an boqol toddobaatan iyo ko marka shayaadiinta iyo insigu qaababkaas ayay isugu raaxaystaan wax alla waxa fiqburalaha yabarada mingiska shaqadoodu waa saas shaqadoodu waa noocaas waa shaydaan la magan galay waa jin la magan galay waa jin la magan galay nuuc waxaa jira nuucaas u eg oo dadka muslimiinta hadda ay sameeyaan talow ma banaanta iyadu si haddii muslim samayna waa iska caynataa iyadu waxay tahay qofaa xanuunsanoo jin ku dhicin wadaadaa loo keenin ama xero meel uga furantahay ama masaajidka looga soo yeerayo dugsida qofkii markaasay la hadlayaan kacbaar qur-aan ku akriyaan la hadlayaan ay le hayemisaa tihiin taas ay leeyihiin qofka afkiisii baa hadlaya ayaguse jin baa hadlaya ay leeyihin ku sheekaynaa kuwa wa qur-aanka dadka ku akriya jinaa nala laakiin annaga sida noo muuqato qofka afkiisa unbaa hadla markaasuu leeyihi intaasaan nahme imisaad rag ah intaas imisaad dumar ah intaas haye maxaa qofkaan kee ka soo raacdeen milaylaan ka soo raacna haye qofka kuu qabaa sixir baa jira haye hadda ilaahay ka foqo daayo balu kaadiyo ha ka daayo ka fuqaba iska daayo qofkaan miskiinka ka daayo qaarna waa ku sii tarax tagaan oo sii fogaadaan marka dambe inay yidhahdaan haye dee muslim haddaad tahay qofka inaad nagu gacan sidaa la rabaa oo qof muslima ah la dulmiyey inaad nagu gacan siido qofkan suu ku ladnaa lahaa lagaa rabaa haye kaasuu leeya hadda anuu muslim laakiin labado xaboo laba gaalaha ku jirta kaasuu leeya haye bal labadaas gaal hadde kaama xoog baroonee adaa jinoo u jeedee wax ka qabo shaqa ka qabso waxay leeyihin meeshayba ku dagaalamna wax gabal waa say sheegayaan nagu ma aragni fooda iska leefanay leeanl oo isgaraaca haye waxaan rabnaa qofka maxaa si xilaa jira haye halkuu ku aasan ya wuxuu ku aasan yahay guriga dankiisaaso xaggaaso xaggaasa haye bal natus natusayl qaar ka mida ah waa kusii moogtahay waxa hadii baabka hadduu qofku iska dabagalo baaba baabu u dhiibi qaalaa markay dhama iskaga fogaadeeno waxay gaadhsiiyeen inay yidhaahdaan waxaan rabnaa inaad nala shaqaydo dadkaas masaakiinta muslimiinta si loo cilaajiyo loo daweeyo nagala shaqee qofka xanuunsan markii qof xanuunsan la arkaba adaa lagaa rabaa adaa ujeeda baabkaane waaya qof xanuunsanaa la keeni kaasuu leeya haye soo deg soo deg la soo dejina qofkan ku deg marka la soo dejiyaa la leeya qofkan ka waran maxaa haya kaasuu leeya haho halkaasaa laga raaco intaasoo sixiraa jirto intaasaa jirto intaasoo ka dhacday ah, keed ka kac marka kii aad ku soo degtay qaabkaasaa la gaarsi banaanta alcilmiga gabola waxay leeyihiin xoogaa soo dhawo yihaahdii waata wanaag aan lana caabudayn asagii wax loo qabayn hataa qofki misk miskiinka ahaana xoogaa culayska laga yaraynayo ogaa inaysa saas u fogeynaa dhici karta ahlucilmiga gabalaa yidhaahdeen gabalna ma banaana yidhaahdeen waana dariiqii laftirkiisii isma bedelin isma bedelin waa dariiqii oon biyo lagu rogin soo ma jeedi labada warba culmadu waa yidhahdeen hadday culmadu iskhilaafaan maxaa la sameeyaa fain tanaazactum fi shay faruduuhu ila اllaahi warasuul marka lajna daa'imaa fataawaha lajna daa'ima juska koobaad safxada afar boqol iyo sideed sidaana la weydiiyey ninaa weydiiye wuxuuhi ufiidukum cilman biana fii saamiyina rajulan musliman yaddaci ana cindahu jinna waxaa nala joog annaga agteeda joogu leeyahay nin oo sheeganaa nin muslima oo sheeganaa jin inuu la joogo jin inuu la joogo ka gacan siiyo xagga dawada iyo cilaajka wanaasu yaatuuna ilayhi dadkuna way u yimaadaan ninkaas meeluu degayo xero ku leey wayas'aluuna dawaali amraadihim waxay weydiistaan dadkaas ka jiran in loo cilaajiyo loo daweeyo wa haada aljinnu yuxadidu dawaa jinkaasa marka dawada xadidaya leeyaha qofkaan intaasoo sii qofkaan sixiyaa jira qaabkaas daweey qofkaan intaasoo jinniyaa jirta qaabkaasa loola dagaalamo whal yjuusu haada arinkaas ma banaan yahay yii ninka su-aasha keena wa ana qultu linaasi haada maa yjuus waxaan ku ihi yii dadkii meesha dhoobnaa oo wadaadkan u imaanayey warka jooga ma banaaneen aan idiyu yidhi nik shiika su-aasha soo qoray wanaasu yaqdabuuna calaya dadku ii caroodeen waa igu kaceen waa lagu ladan yahay adiga buuq iyo khilaafka u doorataa wanaasu yaqdabuuna calaya faarju min samaacatikum atakarum biirsaali اfatwa fii aqrabi waqti waxaan idinka rajaynay fatwad inaad soo dirtaan waktiga ugu dhow sidaanay lajna daa'ima ku jawaabeen waxay yidhaahdeen alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuulihi waaalih waصaxbihi wabacd aljawaab laa yajuusu lidalika rajuli an yastaqdima اljinna uma banaana ninkaasu jinka inuu ku shaqaysto ولا يجوز linaasi an yadhabuu ilayhi dalaban licilaaji اlamraad dadkana uma bannaana ninkaas inay u tagaan ayagoo raadinaa in la cilaajiyo la daweeyo can ariiqi ayagoo raadinaya in laga daweeyo xanuunadaas can ariiqi maa yastaqdimuhu min aljin ariiqa uu adeegsanayo oo jinka ah ma bannaana in dawa looga raadiyo walaa liqadaa'i masaalixi can dalika dana kaleeto in loo gudo inay raadiyaanna uma banaana oy ninkaas ugu tagaan jinka la shaqaysta wa fi lcilaaji can dariiqi اladibaa min alinsi biاladwiyati اlmubaaxa manduuxatun wa qunyatun can dalika maca salaamati min kuhaanati اlkuhaan waxay yidhahdeen culummadii waxaa arrintaas ka deeqaya kuwa insiga ah dhaqaatiirtaah intaad soo bartay tajribada cilmiga tajribada lagu ogada dibigaa ha u qoro kaniiniyaal iyo cirbado hadday tahayna qur-aanka lagu akriyo wey labada dariiqoo dawada lagu yaqaano sharciga iyo tajrubada lagu ogaaday labada dariiq ha mareen dadku taasaa uga filan dariiqan oo kuhaan iyo kitaab gaablowga ah hadde saasay ka yidhahdeen culammadu waa kitaab gaablownimu arrintaan waqad saxa can rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahina waxaa ka ansaxay annahu rasuulku sal اlahu alيه waslam qaala inuu yidhi man ataa caraafan qofkii wax sheeg u taga wax sheega maxaa la yidhahda xadiista nabiga caddayna wax sheega waa qofka jinku la soo hadlo dadka jinku la soo hadlaan iyo qaar afmishaarana xataa jinin aan farakoyn afmishaarnimo ku wada waxa wey kuwaas wey kuwaas qofka u taga fasa'alahu can shay-in oo wax weydiiya lam tuqbal lahu salaatu arbaciina leyla afartan sanaadood lagama aqbalo imaam muslim saxiixiisa ku wariyey ahlu sunanka afarta iyo xaakimna waa wariyey wuuna saxiix yeelay xaakim nabiga sala اllahu calayh wasalam wuxuu kaloo yidhi man ataa kaahinan fasadaqahu bimaa yaquulu qofka qof wax sheega u taga sixiru qabaa shan jinniyaa ku jirta toddobay ahayn labaa dhimatay mid dhaawacahana dhibay meesha ay qofka u taga mid wax sheega fasadaqahu bimaa yaquulu oo wax sheegaas waxa uu sheega hadda qofka jinku la soo hadlo ee wax sheega ah waxa uu sheegaa qofka ka rumaysta faqad kafara bima unsila calaa muxamedin nebi moxamed diintii lagu soo dejiye waa ku kufriye ah, nebi moxamed diintii lagu soo dejiye waa ku kufriye qofkaas afarta sunanka iyo xaakima wariyeen wahaada rajulu waasxaabu ninkaas jinka waxweyn waxweydiineen iyo dadka saaxiibadiisa oo min aljin ah yuctabaruuna waxaa loo tixgelinaa loo aqoonsana min alcaraafiin quraafaystayaal walkahanati kitaab gaablooyayaal falaa yajuusu su'aaluhum walaa tasdiiquhum in wax la weydiiyo iyo in laga rumaystaa midna ma banaana maxaa yeele fiiri insiga jinku la soo hadlo weye waxaana leeyahy waxweydiinina Ah. qofka jinku wax u soo sheego kaasaa waxaana leeya waxba ha weydiinina ka waran jinkii laftirkiisaa weydiina haddaad tidha oo kaba sii dalacdaba bal meeshaad marayda fiiri wabilaahi tawfiiq wsala allahu calaa nabiyina maxamedin waaalih wasaxbi wasalam lejna daa'ima cabdullaahi bn cabdiraxmaan ibni qudayaan raiisu naa'ibu ra'iis lejna daa'ima cabdirasaaq cafiifi cabdilcasiis ibn cabdillaahi ibnu baas kanuna waa silsilaة اxaadiisi صaxiixa mujaladka lixaad qismiga labaad qismiga labaad raqamka xadiidka waa laba kun sagaal boqol toban iyo sideed ad uga hadlay kuwa jinkaba diidaba kuwa muslimna sheegana la yidhi jimbo ma jiraba oo inuu dadka galo macnaha jin dadka galaa ma jiro mogta qofba geesu taagay qofna waa la shaqaysana mid kale aaggu taagan wuu maba jiro jinni qof galaaba iyaduna waa baail kale waa baail kale waa baail kale markuu kuwaas aad u ridiyey uu yihi wa filkhitaami aquulu qoladaas waa ridiyey qatinka waxaan leeyahy laysa qaradii minmaa taqadama ilaa ibaatu maa abatahu sharc ujeeddadan kale ee arrinkaas ma ahan ilaa sharcigu intuu sugay in la suga maahane min alumuur اaybiya oo arimaha qaybkaa ah waradu calaa man yunkiruhaa iyo dadka inkiraaya in la ridiyo oole jimbo dadka ma galo walaakinanii min jaanibin aakhara dhinaca kale waxaan inkiraa ashaddan inkaari inkirid midka ugu adag aladiina yastaqiluuna haadihi اcaqiida caqiidadan saxiixa oo jinku waa ku dhaca dadka kuwaa waxay ka dhiganayaan jinka in la keeno goobta in la keeno lahaa ka soo qaybga kaana jino qofkaan kuu qabaa ah, in jin la soo xaadiriyo wayatakiduuna istixbaara aljini wamukhaaabata iyo in lala hadlo jinka ah, imisaa tihiin imisaa raga imisaa dumara imisaa gaala imisaa muslima in jinka lala hadlo lala sheekeeyo ah, xaa dhintay xaa dhaawaca goormaa tegayda jidko lala hadlo mihnatan shaqay ka dhigtay limucaalajatilmajaaniin dadka waalan lagu daweeyo walmusaabiina bisarci dadka suuxa lagu daweeyo wayattakiduuna fii dalika min alwasaa'il alatii turii taziidu calaa mujaradi tilaawati qur'aani waxayna ka dhigteen wasiilooyin loo adeegsado dadka in lagu daweeyo oo ka dheeraada qur-aan akhrintii mimaa lam yunzir illaahu bihi sulaanan wax xujaana ilaahay uga soo deji oo diin kale looga heli maa jinaan la shaqayna oon leeyahay iga gacan sii qaabkaan sixirka u dawayna iga gacan sii yaa jinan kaalmayna aan kaa kaalmaysana ilaahay wax xujaa uma soo dejin uma soo dejin ka darbi shadiidi waxaa lamid a ah dadka si ba'an loo garaaco si ba'an dadka loo garaaco aladii qad yatarattabu calayhi axyaana qatlu musaad gaarta inuu dhinto hadda mid iyo laba ma qofkii joogaa jooga dalka dadka qaar ay yidhahdeen xabadan uga naxayna jinka xabadan ma ku kala goyna markaasuu wadnaha ku jira xaaskiisa kow oo la wada yaqaana qaar ay yidhaahdeen diga dameera loo shida markaasa lagu caburiyaa markaasa inta digay dameer shideen oo mara huliyeen ay afarta gees uga fadhiisteen ku celi jinkay jinkay diidayda waa kaasaa qofkaa dhimana wa kacso markii la rabay alla waa isla kaceen ku celi qof nafti dhimayda xooga ma taqa xoogaas miyaa qofka gabadhaanu laheer waa jinkiiye ku celiy kow iyadoo maydaa banaanka laga soo dhigo inaa lilaahi w maxaa aakhira jirta inaa lilaahi w wuuu ihi kamaa waa maaha soomaaliya keliya kamaa waa fii cumaan cumaanayba ka dhacda ulesho cumaana ka dhacdayba waa fii misri ka dhacday joornaalada iyo fadhi kudiryadaba wax kale loogama hadlay inu leesho ah. ah, intaasaa looga hadlaya masr iyo cumaan laqad kaana aladiina yatawallawna alqiraa'ata cala almasruuciin afraadan qaliiliina saalixiina fii ma badba waagi hore waxay dadka dadka jinka qaba qur ku akriyaa afraad fara oo saalixiin ay ahaan jireen waagii hore saalixiin fa saaru lyawma bilmiaad hadda waa ka baxda shaqay isku bedeshay xirfaday noqota iyo tukaamo furasha ah, boqolaalay gaarta soo ma jeedin boqolaal fiihi bacdu niswati mutabarijaat xataa dumar aan xijaabayna ku jiro oo xero iyo furta iyagu ha ila iyaguna waa ban aadan dan ley waayihin soo ma ha kuwa mutabarijaad a dumar qaaqaawanon xijaab lahayn a ah, hadda shaqada ka dhigtay ola dadka annagaa qur-aansaanayna maloo keen maxay ragga uga soma jeedin fakharaja alamru can kowni wasiilatan sharciyatan laa yaquumu biha ila alabibaau caadatan arrinku waa ka baxayu inuu noqdo wasiilo sharci ah oo dhaqaatiirtu u istaagto ama dad saalixiinoo qur-aan ku ilaa umuuri wa wasaa'ila ukhraa meelo kale dana noqotay wy laa yaxrifuha sharcu wala dibu macan oon sharciga islaamkuna ogolayn dibigana uusan ogolayn labada midna ma ogola diga dameeranta ku shidaan mara kula xidha ilaahay kitaabkiisa ka looga sawela kaase waa dhakatiirta hadii la weydiiyo looga soo hela bal weydiiye subxaan allah markaasu yihi fahiya iiriya jinkan wax weydiina waa la sheekaynaa cindii nawcun min adajal waa nuuc dajaalnima nuuc dajaalnimo ah wey walwasaawis yuuxii biha shayaan waa waswaasyaal shayaadiintu waxyoonayso yuuxii shaydaankaa soo waxyoonaa ilaa caduhi insaan cadowgiisa oo la shaqaysta oo insaankaa usoo waxyoona wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan shayaaiina alinsi waljinni yuuxii bacdun ilaa bacdin zukrufa alqowli guruura ilaahi weynaa wuxuu hi nabi kasta cadow waan u yeelnay shayaatiin jin iyo insi ah oo ayagu isku waxyooda hadal la qurxiyo jinka iyo insigu shayaatiin isla shaqaysatay leey oo gobolkood gobolka kale u hadal la dadka lagu kadinayo wahuwa nawcun min alisticaadati biljin arinkan ah, jinka laleeyahay iga gacansii qofkan si sixir looga saaro ama loo daweeyo waa jinni magangelidii nuuc kamida waa jinni magangelidii soo ma jeedin allatii kaana calayha almushrikuuna oo gaaladii hore ku sugnaa jireen fi ljaahiliyati waqtigii gaalnimada almadkuurati lagu sheegay fii qowlihi tacaala waanahu kaana rijaalu min alinsi yaquuduuna birijaalin min aljinni fazaadahum rahaqa aayaddaas kuwa ay sheegayday ka mid tahay aayaddaasi kuway sheegaydo ayuu ka mida jinni la hadlitaan adarkayda aayaddaasuu ka midi ji jinnolayaalkuu la tukado way dareen iska daa culamo ahlusunna fooxleydi dhammaan iyo calaleydi waa dareen waxay yidhahdeen garardheer musiiba idinku dhacday ilaa dheeftay naga caybsaayeen tawxiid dadgu yeerime ilaa dad qofta gardadheera shaqadii qabtay soo ma ah, waxay idhaahdeen ilaa dalley ahaayeen dalley ahaayeen say lahaayeen war la hadlinina war hala shaqaysanina war yabarada joojiye war fooxa ka daaye war qur-aan ku akriye ayaga xeryaha wada furteen ah, xeryaha wada furteen markaasi afar iyo labaatan sac la hadlaayeen oo soo iyagaaba nooga taqa usbeexanaya qaabkii soo dejinaya qaabkii ugu shaqaynaya ah, soo ma jeedi wxulishuhu marka nuucaasa kamida famanista caana marka fiiriya qof alla qofkii kaalmaysta bihin jinka calaa farki sixri sixir furidiisna u kaalmaysta zacamuu waa say iyagu sheegteen maana inaan inagu aaminsana say ayagu sheegteen sixir furidiisa loogu kaalmaysa leeyi aw macrifati hawiyati ljiniyi mutalaqisi bilinsiyi adakaru am huwa unfa ama se u kaalmaysta inuu garto jinka ku jiro qofkan ma raga ma dumara am muslimun am kaafirun ma muslima ma gaala iiga war meeqaa ku jirta meeqaa raga meeqaa dumara meeqaa muslima meeqaa gaala wa sadaqahu lmustaciinu bih markuu sheegana uu ka rumaysto kii kaalmaysanay uu yidhaahdo hadhow uu leeyahy qofkaan waa la ogaaday waxaa ku jira intaasoo jin ah waa gaalo waxay ka yimid dhankaas iyo sweden ama dhankaas iyo waxa weeyaan canada waa sheegaan mm-hmm. meleblaan ka yimaadeen waa noocaas qofka hadduu yidhahdo uma sadaqa haada alxaakim dadkii joogana waa rumaynaaya ay leeyihin warbixintaasaa la dhexshay waa la ogaaday gabadha amase wiilkan waxaasuu qabaa faqad shamalahu dhammaan waxay isla soo gelayaan jamiican waciidda qowlihi sala allahu calayh wasalam waxaa shamlinaya isla soo gelayaan waciidkii nebi moxamed mana tacaraafa oo kaahinan fasadaqahu bimaa yaquulu faqad kafara bima unsila calaa maxamed dhammaan kii warsanayay kan rumeeyoo kale shadka loo sheegay ka dhegaysta ku qanca dhammaantood waxay isla soo gelayaan ee warka uu sheegaya ka rumaysta diinkii nabi maxamed lagu soo dejiy ku kufri haylan wax sheega jina la soo hadla soo maa insigeed haddaad rumaydaa lagu yii ka waran haddaad jinkiiba u gudubtood ka wasay hadhowna aad weliba intaa rumaydaad mar allankaglu weydiaad leedahay intaasoo jiray qabtaa mid dhagoolaha ku jira oo aad noo dhibay aad ka war ta rumayday soo ma jeedo ina lilahi markaasuu wa fii xadiiin aakhara lam tuqbal lahu salaatu arbaciina leyla fayambagii waxaa haboonu shiiku alintibaahu lihaada arrinkan in loo baraarugo hurdada ha laga kao war naanu meel qabow male war ilaahay dadka magac kuma kala jecla war haddii qoladii hore lagu eedaynayo quburiyiinta ahaa jinkaa dadka ku xirteen war waa ayadiion marag biyo lagu rogin subxaana allah war ka daaye war baraaruga faqad calimtu wuxuu yidhi anna kaiira miman btl miman ibtuluu bi haadi lmihna waxaan ogahay yuu yidhi shiiku in badan oo lagu imtixaanay shaqadan oo ku shaqeeya hum min alkaafiliina waa dad iska moog oo aan arrintooda ku baraarugin inay dalaanka markaasay jinka iskala hadlaan qur-aanku akri haddaad tiri markuu akriyo qur-aanku markaasay xaatanta caamadii la qabsadeen haddaad maanta inta qof kuu keenaa tira qur-aan ku akrina oodan la hadlin ay leeyihin jinka kuma fiicna wadaadkaanu aw raggii la hadli jir shiikheer inta karkariyo uu la hadli jir ah, maba la hadlaya kanu qur-aan unbu iska daldale subxaan allah meeshay baashu gaartay waxaan ugu nasteexaynaa fansixum waxaan ugu nasteexaynaa dadka ka shaqeeya in istamaru horta ha iska daayowe haddaysan iska daynayn oo ay shaqadooda sii wadanayaan allaa yasiduu fii muaaaba fii muqaatabatihim jinka la hadlidiisa waa inaysan ka korrin oo ka siyaadin calaa nabiga qowlkiisa sala allahu ruj adwlah intaasaa nabigu yidhi sal intaasaa nabiga laga haya nin xanuunsanaa loo keenay ukruj adwlah intaasuu ku yidhi hebelow ii waran yaa tahay imsaatiin magaala tahay muslimaa tahay xaad ku maagtay weligiis ma dhig hal xarafoo kale lagama hayo ukruj adwlah bis intaasaa nabiga laga haya waxaan xasuusinayaa uu yidhi dadkaas intaas dhaafay oo jinka la sii hadlaa oo shinka la sheekaysta ilaahay qowlkiisa falyaxdari ladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun ow yusiibahum cadaabun caliim ha ka digtoonaadeen dadka khilaafaya nebi moxamed amarkiisa fitnu inay asiibto ama cadaab xanuun badan uu asiibo iska daayo jiniya la hadlida qofka xanuunsan ku akriyo qur-aanka haddaad hadlaydo kelmadii nabiga ku dhih oo ah ukhruj caduw allah khalaas xaggana haw dhaafin xaggana haw dhaafin xaggana ha u dhaafin xaggana ha u dhaafin an khawlata binti xakiim qaalad waay tii marka intaanan ka gud waxaan leenahay ee qaraya ee culummada gobol ay yidhahdeen xoogaa waa la kaalmaysan kara haddii un saarid laga doonaayo waxaa la rabaa ilaahay kitaabkiisa ma ku caddahay gaaladii ilaahay inuu noo sheegay inay jinka magangeli jireen kaalmaysi ma tahay war jinkaas kale iga celi soomaa wax kale miyaa naloo sheeg waana lagu ceebeeyey soo maa waana lagu ceebeeyey hal xaraf oo kitaabka alle iyo sunnada nabiga ah oo sheegaaya in jin la kaalmayso si jin loo daweeyo hal xaraf bal soo raadiye oo kitaabka alle iyo sunnada nabiga ilaa masalada haddii culammadu laba qowl ka leeyihiin kitaabka iyo sunnadaa lagu miisaamaa soo ma hal xaraf arrintuna waa qayb caqli laguma ogaan karo waa aybi an khawrata binti xakiim qaalad waxay tihi samictu rasuul allah rasuulka ilaahi ayaan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu xaalu leeyahay man nazla qofkii dega manzilan meel la dego meel la dego qofkii dega oo faqaala yidhaahda acuudu bikalimaat illaah allah kelimaadkiisa ayaan magan gelaa kelimooyinka attaamaati oo dhammayska tiran min shari maa shay shartiisaan ka magan gelaa khalaqa ilaa uu abuuray lam yadurahu qofkaas ma dhibo shayun shay xataa yartaxila ilaa ka guuro min manzilihi meeshaas uu degan yahay daalika oo kaas ah rawaahu muslimaa wariyey xadiidkan khawla bintu xakiim qaalad waxay tihi samictu rasuul allah rasuulka ilaahi ayaan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu xaalu leey fiiri diinta wey islaamku waa diinta shay markay ummadda u diido ay dan moodayaan dan maahan wax sharcigu diidayey dariiq kaleetoo xalaal ah oo danta lagu gaaraa sharcigu sheega jinni magangelidiis iyo kaalmaysigiis marka la xidhay albaabkaas dariiqaa sharcigu sheegay looga nabad galo sharta meeshaa jin ka magangeli laheed ilaahay kelimaadkiisa magan galo isagaa kugu filan iri qof alla qofkii waadi dega meel cidlaahaad degta jinaad ka cabsan bahalad ka cabsan banu aadamaad ka cabsan juriyaad ka cabsan guriyaad degtay dukaanaad furatay xafiisaad furatay mel alla meeshaad cagta dhigtoo degto waxaa ku magan geli waa allah ee waxaad tiri acuudu bikalimaat illaahi taamaati min shari maa khalaqa xaqiiqo weeye intaad deganta inaan wax ku dhibaayo la waa xaqiiqo ah, nabi maxamed noo sheegay sal allahu alay guri alle gurigaad degto saase cagax markaad soo dhigto acuudu bikalimaat illaahi taamaati min shari maa khalaqa markaa safartood meel degto acuudu bikalimaat illahi taamaati min shari maa khalaq saas albaab markuu sharcigu xidho albaabu fura man nazla qofkii dega manzila meel la dego oo faqaala yidhaahdo acuudu waxaan magangelaa bikalimaat illaahi kelimooyinka alle kelimooyinka alle qur-aankaa ka mid waxay kutusaydaa kalaamka alle inuusan makhluuq ahayn maxaa yal makhluuq lama magan galo makhluuq lama magan galo maadaama la yidhi kelimaadka allah la magan gelaa kelimaadka alle waa sifaat ilaahay allaha la magan gelaa marka ma ahan makhluuq saas darteeda waa kan shaarixu idiin soo naqlinaa inuu yidhi shaykhulislaam ibnu taymiya raximah waqad nasa ala'immatu kaaxmed waqayri a'immada muslimiintu waxay nasgareeyeen oo caddeeyeen sida imaam axmed iyo qayrkiisba calaa annahu laa tajuusu listicaadatu bimakhluuq ma bannaana makhluuq in magan galo whaada mima stadluu bihi calaa ana kalaam allahi ayru makhluuq saas darteeda u daliishadeen xadiidkan dhahaya kelimaadka alle la magan galo inaan kalaamka alle uusan makhluuq ahayn saasay u daliishadeen maxaa yeelay nabiga waxaa ka sugan inuu magan galay kelimaadka alle dadkana amray saas darteeday culummadu nahiyeen in laysku akriyo can atacaasiib wtacaawiid in laysku ama magangal laga dhigto allatii laa yucrafu macnaaha kelimaad aan macnahooda la gelayn khashyata an yakuuna fiiha shirk al waaa laga baqaa in shirki soo galo waanagii marka markaan waxyaalaha qur-aanka dadka lagu akriyo adkaarta iyo ka hadlayna nidhi shuruud saddexa waxaa ka mida waxa qofka lagu akriyo wax macnahooda la yaqan yihi soo ma jeedi waa inuu wa manahooda la yaqaan sharcu islam ibnu taymiya keliya maahane culamada muslimiinta sidaasay usoo wada naqliyeen salafkuna saasay u wada sheegi jireen baabkan waa khalqa afcaal اlcibaad imaamulbukhaariya iskale saxiixulbukhaariga sheika iska lahaa iskale soo ma jeedid nusqadan aan hayo siddeetan iyo siddeed sadxada ah shiikiisii nucaym ibnu xamaad alkhusaa'i sidaan ayuu ka sheegay wuxuu yidhi sidaan baabu maa kaana nabiyu sal اlahu alayه wasalam yastaciidu bikalimaat اllahi laa bikalaami gayrihi iri baabkaanoo dhan wuxuu ka hadlaa wixii nebi moxamed ahaa sal اlahu alayه wasalam mid magan gala kelimaadka alle kalaam kale ma magan geli jiro markaasuu yihi waqaala nucaym waa shiikiisii nucaym bn xamed alkhusaaci wuxuu yidhi hay nucayn laa yustacaadu bimakhluuq makhluuq lama magan galo walaa bikalaami alcibaad addoommada hadalkooda lama magan galo waljinni jinni lama magan galo walinsi insi lama magan galo walmalaaikati malaa'ig lama magan galo mar la magan galo malaa'igta lama magan galo wa fii haadaa daliilu kaas waxaa ku sugan waxna tusaya anna kalaam allaahi hayru makhluuq inaan kalaamka alle makhluuq ahayn wa ana siwaahu makhluuqun waxaa ka soo harana waa makhluuq taasuu na tusaya maxaa yeel inuusan makhluuqan waxaan ku garannay nebigiyaa na amraya inaan magan galno nebigee noo sheegaya inaan magan galno marka qur-aanku ma ahan makhluuq waa kalaamka alle waa la magan geli karaa marka asaga maxaa yeel waa sifo ilaahay man nazla qofkii dega mansilan meel la dego faqaala yidhahda acuudu bikalimaat kelimaadka ataamaati dhammayska tiran oo nuqsaan iyo ceeb aan lahayn wey wax nuqsaan iyo ceeba aan lahayn min shari maa shay shartiisaan ka mangala khalaqa ilaahay u abuuray wax aan alla abuurin ma jiraan soo maa alla wixii ka soo haray waa makhluuq alla abuuray waxay u qaybsan yihin waxa alla abuuray wax sharla iyo waxaan shar lahayn kuwa shartane shartoodaad ka magangeleen maan makhluuq oo dhan ee makhluuqa shar kale sharkiisaan ka maangala wey kalaamku waa muqayad biwasfi inta ilaah abuuree shar kale wey sharkoodaan ka maangala waa muqayad biwasfin kalaamku qayd waxaa lagu qaydaa wasfi ee makhluuqoo dhan dhiidayda ma nabiyaalka ilahay ka maangeli nabiyaalku wax shara ma leh malaa'igtu wax shara ma leh jannadu wax shara ma leh laakiin makhluuqa inta shar kale sida dhammaan wuxuu shalay ibliis naarta wax alla waxaa shalay shartooda ka magangala wey shartooda aan ka magangala acuudu waxaan magangala bikalimaatilahi ilahi kelimooyinkiisa kelimooyinka ataamaata ee dhammayska tiran min shari maa shay shartiisaan ka magangalaa khalaqa ilaahay uu abuuray wax alla waxa alla abuuray intaa shar kale aan ka magangalaa qofka saas yidhaahdaa lam yadurahu ma dhibo shay shay xataa yartaxila intuu ka guurayo min manzilihi meeshaas uu dego daalika kaasa meesha marka awal jinka lagama dalayay jinka joojiya halkan aadawey rawahu muslimaana xadiidka wariyey wuxuu shaarixan ii soo naqlinaa imaam اqurdubi abu cabaas alqurdubi wey maahan tafsiirka shii ale abu cabdilaahi maahan alqurdubi abu cabdillahi alqurdubi shiikiisii wey abucabaas alqurdubi ee muslimka kitaabka leeha iskale wuxuu yidhi haadaa khabaru saxiixun xadiidkan waa saxiix wa qowlu saadiqun waa hadal run ah ilaa nabiguba ka soo fulaye calinaasi qow daliilan waa tajriiran inuu run yahay waxaan ku ogaanayu daliil ahaan waa dariiqa lagu ogaado axaadiista iyo tajruba ahaan waaba tijaabinayu fiiriye wuxuu yihi shiikaasu culimmada muslimiintu diinka waa ku dhaqmaan markaasayna iimaankooda kordhaa fa inii mundu samictu haada alkhabara camiltu calayhi falam yaduranii shayun ilaa an taraktuhu faladaqatnii caqrab bilmadbiya wuxuu yidhi markaan maqlay laga soo bilaaba xadiidkaas waa ku dhaqmi jiray weligay hal shay ima dhimin xadiidkaasaan saynta haysta weligay hal shay ima dhimin markii dambaan halmaamay yii markaasaa waxay qadhinay haraan ama hangaralle amase dabaqaro waaka dabagodka dibqalooc dibqaloocaasa ay qarinay ta halmaamay markaasaan fekerayi oo xaq kugu salliday magan allaad allaad magan gashay saa waxaan asuto inaanba akrinba adkaartiiba adkaartiiba inaanan akrin markaasaan isla hadlo waxaa naftayda idigu yidhi sidii nabigu ninka yidhi sala allahu alay slam waqtigii nabiga ninaa dilqallooc qaliil markaasaa nabigu ku yidhi amaa inaka loo qulta xiina amsayta acuudu bikalimaat illaahi taamaati min shari maa khalaq lam tadura haddaad dhihi laheed markaad galabaysatay bacda alcasraa la akriya adkaar lmasaagi casirka ilaa qoraxdu ay dhacayda intaan qoraxdu dhicina la akriya ee bacdilmaqriba ma akriyo intaan qoraxdu dhicin aa la akriya adkaarulmasaaga nabigu wuxuu ku yidhi markaad garabaysatay haddaad dhihi laheed acuudu bikalimaatillaahi taamaati min shari maa khalaq kuma qalinteen dibqalooc kuma cuneen laakiin dibqalooc iyo jin iyo beloo dhan waxaad ishaydaan marka aad ka tagto magangalka ilaahay markaas wey marka balaayadaas imaanayda tan kaleeto waxay alcilmigu yidhaahdaan waxaa dhici karta dadka gabal inta akriyaan in bahallana cunaan waa maxay waa qofaan aaminsanayn maba aaminsanayn horta iska barooda waxaan ay sheegaayeen markaasoo kale in ilaahayba ku imtixaano oo lagu salidaa dhacdo laakiin adoo nabi nebi maxamedaa yidhi mana dhici karto in wax kale dhacaan siduu u yiriya u noqo adoo aaminsan ha ka yaabin inuu ku cuno fiihi fi baabi baabka masaa'ilu masalooyina ku sugan ay uu leeya tafsiiru aayat اljini wallah subxana wa tacala aclam wsala اllah calaa nabiyina mxamed